bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah amaa bacd waa darsigii eh, lixaad ee qasiidadii abilfatxi lilwusti ee cunwaanu lxikam waxaynu soo gaadhnay beydka laa tuudici sira washaa'an yabuuxu bihi famaa racaa ghanama fi اdawi aw fi اlbadwi sirxaanu waa aadaab iyo akhlaaq iyo dardaaramo iyo xikam iyo bini aadamka dabeecaddiisoo lagu barayo iyo talooyin lagu siinayo laa tuudic ha wadeeca dhigin ha ammaano dhigin assira sirta washaa'an mid faafin badan kaasoo yabuuxu muujinaya bihii sirta muujinaya famaa racaa ma raacin hanaman adhi ma raacin oo ma ilaalinin fi ddawi aw filbadwi labadaba waa jira waa la wariya fidawi saxaraha iyo baadiyaha dhexdiisa ariga ma ilaaliyo ma xifdiyo sirxaanu yey laa tuudic waxaa laga wadaa bimacnaa ha wadeeca dhigin laa tajcalhu wadiicatan cindahu waa amaanada amaano la ilaalinayo oo lagu xifdinayo ood rabtay in laguu xifdiyo sirtaada weeye sirtaa iyada ah ha agdhigin hana ku aaminin hana wadaaca dhigin midka washaaga la yidhaaha alwashaa waxa weeyaan huwa alkadaab waa la dhahaa waa midka beenta badan laakiin hadda waxaa laga wadaa alladii yufshi alasraar ruuxa aanba sirta hayn aqoonin ee sii daaya sirta faafiya oon qarin aqoonin baa washa la waxaa kaloo yidhahda washaaga midka dadka isku dirdira inta badan madaxda warka u gudbiya jaajuuska ah ee dadka warkooda qaada isagana washaa waa la yidhahda marka waxa weye sirta fakiya ee yabuuxu bihi yabuuxdu bimacnaa min aimbaaxa baa laga keenay bisiri ida adharahu yacni baaxada waxaa la yidhahda markaad muujiso ood bannaanka soo dhigto ood qarsoodida ka saartaa la yidhahdaa baaxa bishay bimaanaa adharahu dawigana waxaa la yidhaahdaa fi dawi haddaad tidhaahdo sidaas way ku timid manduumada meelaha qaarkood saa way ku timid dawiga waxaa la yidhahdaa almafaaza dhulka bahgooyada ah oo cidladaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo filbadwina iyadana waa lagu wariyaa waa baadiyahay noqonaysaa marka isku macno dhowda sirxaankana waxaa la yidhaahdaa asirxaanu waa di'diga waa iyeyda waay saraaxiin baa lagu jamciyaa hadday dhadig tahayna waxaa la yidhahdaa sirxaanatun waa kii xadiidkii nebiga sal lay waslm ay ku timid nebigu markuu ka hadlaya sal lay waslm fajarka labada fajar midka hore waa kii nebigu ku tilmaamay sal lay waslm kaannahu danabu sirxaan waxaad moodaa siduu u istaagayo saynta yeydoo kale kan kalena wuu isbabcaa soo maaha saasuu muxnaa u faafaa hoos buu u faafaa yacni hore ama fajarka horena sida saynta yeydoo kaleu toosan yaho kor buu aadaa saas marka sirxaanku waa yeyda wey macnaha ayib macnaha wuxuu ka wadaa sirtaada cid faafinaysa ha ag dhigin ha u sheegin agtiisa ha ku sheegin ha ku aaminin leanno laguma aamini karo ruux marba hadduusan hayn karaynin sirta inaad cid aan sirba hayn karinoo weel daba duleelo ah aada adiguna wax ku aaminto ood shaygii dhigato sax ma ah ayb markaasuu wuxuu miiaal uga dhigay oo tusaale uga dhigay ruuxa sir ku aaminaya oo ag dhigaya cid aan sirtaba xifdininba wuxuu la mid yahay ruux baadiyaha iyo dhulka bahgooyada ah yey ai raacsaday yey buu ai u dirsadoo yidhi aiga ii ilaali oo yey duur ai loogu diray miyay ilaalini mise way baabi'ini way baabi'ini waa fursad soo maa halxab ka reebi mayso marka ruux aan sirta haynin sidii yey oo kale waaye sirtaaduna waa sida adhigoo kale sida ay yeydu siyeydu ariga u baabi'iso saasaa ruuxan sirta hayn aqooninna sirtaada uusan u haynin u xifdinaynin marka ha agdhigin haagdhigin wuxuu muujinayaa ruuxa bini aadamka in loo baahan yahay sir buu ruuxu leeyahay waxyaale wuxuu leeyahay uusan rabin in laga ogaado isaga ha khusayso gurigiisa ha khusayso dhaqaalihiisa ha khusayso sir buu leeyahay sirtaada marka ilaasho waay sirta inuu ruuxu ilaashado oo isaga ay ku ekaato maslaxadiisaa ku jirta nebiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii ku lahaa wiilkiisa yuusuf markuu u sheegay riyadii uu ku riyooday waa kii ku yidhi yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiidu laka kayda ina ashayطaana lilinsaani caduwa mubiin yacni wuxuu ku yidhi aabbe qisadaada riyadaada qisadeeda walaalaha huu sheegin ha uga qisoonnin oo haddaad uga qisato shaydaankaa ku dhagri doono shaydaanka ayaa halkaa idinka soo geli doonoo halis baad geli waaya macnaha marka ha kugu ekaado riyadaada ilaasho xifdiso waa sir waxay tilmaamaysaa riyadu oo tafsiirkeedu waa ka gadaalla ka fasirantae waxay tilmaamaysaa inuu nebi yuusuf gaadhi doono martabad sare oo aabihii hooyadii ay u sujuudi doonaan soo maa gabagabada qisada waata lagu keenay marka meeshaas halkaasi haddii la ogaado iyo waxa gadaal aad ka noqon doonto walaalaha ka nabadgeli maysid wey macnaha iyo xasadkooda iyo halistooda saas daraaddeed sirtaada qarso meel kale ka soo gashay marka shayaankii meel kalo ka soo galay ayb xadiid ay culimmada qaarkood xasan ku sheegaanna min xadiidi mucaadi bni jabal nebigu wuxuu uhi sal ley wasalam istaciinuu calaa qadaa'i alxawaa'iji bilkitmaan faina kulla dii nicmatin maxsuud danihiina gudashadooda waxaad u kaalmaysataan qarinta inaad qarsato dantaada inaad gaadho u kaalmayso inay kuu qarsoonaato maxaa yeelay cid kasta oo nicmo u saaxiiba waa la xastaa marka xaasid baadan ka fakanayn haddii xataa uu tabar kuu waayo ishuu kugu lagdayaa soo maa mid qumayaa jiro oo tabartiisuba ay bay inuu isha kugu lagdo yaa marka xaasidkaa badane nicmadaada qarso oo sirtaada qarso sidaas wey macnaa in badan bay marka ka hadlaan culimadu ka hadlaan nusuustuna ka hadashay inuu ruuxu sir leeyahay ah, waxay yidhaahdaanoo kale maalan yani maa katamtahu min caduwika falaa tulichu alay falaa tutlic calayh sadiiqak yani wixii aad cadowgaaga ka qarisay saaxiibka ahu sheegin leanna sideedaba sirtu intaad adiga ay kugu eg tahay bay sir haday adiga ku dhaafto xataa saaxiibkaaba ha gaadhee khalaas markaas gacantay ka baxday gaar ahaan ruuxu hadduu yahay ruuxaan hayn karinba dad waxaa jira ayba dhibiba inay waxhayaan maba hayn karaba naf baaba haysaba inuu sii daayo mooye maba hayn karaba ah, waxaan adugu aad leedaha warhay maba hayn karaba marka waa inuu la raadsado meeshii uu ku sii dayn lahaa waa midda uu muhallab ibn abi sufra ibnu sufra wuxuu leeyahay man daaqa qalbuhu tasaca lisaanuhu ruux hadduu qalbigiisu xidhiidhi noqdo carabkiisa waasac noqda hadduu carab qalbigii ballaadhnaa ee waxayn lahaa ee kaydin lahaa hadduu xidhiidhi noqdo maxaa dhacaya wuu sii daynaya soo maa wixii marka carabka afuufaya marka sirtaadayayna ku dhaafin hadday ruux saddexaad gaadho arrintaasi sir kuma aha ha ku talagelin waa kii ninkii la dhihi jiray axmed ibnu yaxya alkhusaaci laa tusmicii sirii wa siraka aaliثa alaa kullu sirin jaawaza snayni daa'icu sirtaada iyo sirtayda labaan ku nahaye mid saddexaad ha gaadhsiinin sir kasta oo laba dhaaftaay way dayacan tahay buuhi marba hadday dhaafto oo saddexaad ay gaadho sirtaasi way dayacan tahay sir ma ah ha ku adigaa marka ku eedaysa dadka maxaad sirtayda iiga sheegtay intaad leedahay adaa eeda iskale oo khaladka iskale laanna adaa haysan waay waxaad adiguba haysan weysee lagugu haynaa ya baa ku imaanaya wuxuu kule sheekh sir yayna ku dhaafin waa sir oo adiguba hay weyda aruus anu hayna <laughs> ya adigiibaaba hay waaye coshan waaye aruuseen kuugu celinaa kuugu haynaa wey macanaa marka sirtaada yayna ku dhaafin adaa markaa khaladka iska leh idaa maa wadacta sira cinda mudayicin fadu siri minman dayaca sira adnabuhu adaa marka ka dembi weyn adaa sirtaada bixiya mucaawi bn abi sufyaan baa wuxuu leeyahay ruuxa xaasimka waa ruuxa sirtiisa ka qarsada saaxiibkii leanna saaxiibkan aad sirtaada u dhiibaysa buu leeyahay laftiisu wuu isbedeli karaa berri cadowbuu kugu noqon karaa soo biniadamka isuma badbedelo labadii saaxiibkaahayd baa isku kacsan marka markuu sirtaadoo dhan haya khasnadaadii o dhan markuu hayo barre hadduu isbedelo maxaa dhacaya sirtaadii o dhan wuu sii daynayaa soo inuu isbedelona waxay ku xidhantahay hawl ilaahay ku xidhan waay marka sirtaada hayso sidaas way macanaha weliba waagii hore dad buu u sheeg sheegi hadda social mediahu soo dhigiba wixii aad <laughs> isku ogeydeen oo dhan halkaasuba kusoo daadinba caalamkii o dhan baa wada akhrisanahaya markidhiyo waxaagiisu ku dhaafi cabdimelig ibnu marwaan ayaa sir u lahaan jiray ayuu wuxuu u qoray ninka la yidhahdo hal sir ah wuxuu u qoray xajaaj ibn yuusuf xajaaj ibnu yuusuf raggii madaxda ahee ka hoos shaqayn jiray buu ahaa oo umaraada ahayoo goboratorooyinkii gobolada ka talin jiray sir buu u qoray marka hal sir ah sirtii xajaaj muusa haynina wuu sii daayey ninbuu u sheegay saaxiibba ahaya sirtii say u socotay cabdilmelig bay ku soo noqotay xajaaj buu marka u yeedhay markaasuu canaanto wuxuu ku yidhi sirtii aan isku ogeynoo kugu aamini maxaad cid kale ugu gudbisay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniina maa akhbartu bihi ilaa insaanan waaxidan buui muminiinta amiirkoodiiow hal ruux basaan u sheegay buui ruux labaadii ma jirin markaasuu u soo qoray wuxuu ku yidhi inna likulli insaanin nasiixan yufshi ilayhi sirahu buu yidhi aduu haddaad ruuxaad ku kalsoon tahay u dhiibtay cid waliba cid ku kalsoon yahay baa jira buu marka kaad ku kalsoonayd isaguna mid kaloo uu ku kalsoonaabuu usii dhiibay baashu sidaabay ku fakatay buu yidhi khaladkaadaa iskale xajaajow marka sirtaada ilaasho weeye macnuhu oo muxuu ahay beydka murtidiisu u yahay waana arrin muhima weye ruux hadduusan sir lahayn yani waxa weeyaan waa fadeexaysan yahay waa fashilay laa tuudic ha wadeeca dhigin oo ha ag dhigin asira sirta washaa'an mid faafin badan kaasoo yabuuxu muujinaya bihi isaga oo faafinaya sirtaada famaa racaa ma raaco hanaman adhi ma raaco fidawi bahgooyada iyo baadiyaha dhexdiisa sirxaanu yacni yey yey adhi ma raacdo mana ilaaliso marka kaasi waa yee adhigaaga ha ku aamini sirtaada ha ku aamini way maanaa iska ilaali laa taxsab الnaasa طabca waaxida falahum haraa'izu lasta tuxsiihina alwaanu laa taxsab innaasa dadka ha u malaynin طabcan dabeecad waaxidan oo mid ah falahum waxaa u sugnaaday kharaa'isu dabeecooyin dabeecooyinkaasoo lasta aadan ahayn tuxsiihinna kuwa aad koobi karto alwaanu oo midaba ah alkharaa'isu waxa weeyaan waa jamcu khariisa khariisadan waxaa la yidhahdaa alطabiica wasajiya la yidhahda waa waa dabeecadda khariisa bimacnaa waa dabeecadda waaye beydkan wuxuu kaga hadlayaa oo uu leeyahay dadku dabeecada ahaan way kala duwan yihiin ha u malaynin kulligood inay isku dabeecad yihiin marba hadday dabeecaddoodu kala duwan tahayna saa intaad u fahanto mid walbaba dabeecaddiisa kula dhaqan midabo iyo dabeecado kala duwan iyo dhaqamo kala duwan bay leeyihiin sida midabkooda iyo wejigooda u kala duwan yahay bay dabeecadooduna u kala duwantahay marka ha ku talagelin midbaa fudud oo midbaa muxuu ahaay rasiinoo culus oo midbaa muxuu ahay e, e, e, caqli yar oo midbaa muxuu ahay caqli badan oo midbaa xanaaq dhow oo midbaa adkaysi badan oo midbaa muxuu ahay boqol dabeeco waah marka dadku waa kala duwan yihiin kala duwanaanta ugu talagal hal dabeecana ha ugu talagelin arrintaasi waa arin macno aada u qiimo badan waay bini adanka inaad fahanto ilaahay baana ku abuuray maalintii la abuurayey oo aabbaheen aadam la abuurayey bay dabeecadahaasoo dhan waxaa lahaa dhulkii laga abuuray dhulkii aadam laga abuuray maadadii laga abuuray baa dabeecadaha la ahayd sidaas daraaddeed baa carruurtiisi waxay ku yimaadeen dabeecadihii dhulku uu lahaa sidaa waxaa sheegayo sharxaya nebigeenna sal aley wasalam xadiid abu muusa alashcari nebiga sal aley slm wuxuu ka warinaya inuu rasuulku yidhi ina allaha caza wajalla khalaqa aadama min qabdatin qabadaha min jamiici alardi ilaahay aadam wuxuu abuura wuxuu ka abuuray hal cantooba ah oo carrada uu ka soo cantoobiyey fa jaa'a banuu aadama calaa qadri اlardi aadam carruurtiisii waxay ku yimaadeen qadarkii ay dhulku uu lahaa jaaءa minhum اlabyadu wاlaxmaru wاlswadu wa bayna dalik midabka dhankiisa carradii aadam laga abuuray midabbay lahayd carruurtu midabadii bay ku yimaadeen mid waa cad yahay mid waa cas yahay mid waa madow yahay bidintaasuu udhexeeya waa maariin somalit marka waxa waa midabka dhulka inta ku noole aadam uu dhalay ay kala leeyihiin waay aabbahood bay ka soo jeedaan caradii laga abuuray aabbahood baa sa ahay xagga dabeecaddana waalkhabiidu waalayibu waasahlu waalxasnu wa bayna dalik mid xun oo liita iyo mid fiican iyo mid yani waxa weeyaan dabacsan iyo mid adag iyo mid intaa u dhexeeya inta weyleey caradii baa saah qayb xun baa ku jirtay qayb wanaagsanna waa ku jirtay carasan baa ku jirtay caro kharibanna waa ku jirtay oo iska khabiia mid fudud oo caro jilicsan oo dabacsan way ku jirtay caro suubaan oo adagna way ku jirtay kullu daalika waxaa ku yimid dabeecadii intaa wax u dhexeeyana waa ku jireen caruurtii baa sidaa ku timid marka mid qallafsanoo adag mid dabacsan mid dhexdhexaada waa caradii waay marka dadku waa sidaasi weyn ahaan doonaa weyna yihiin adiga saa ugu talaga xadiidka waxaa soo saaray axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi keyrkood waana xadiid saxiixa weeye yacni dhulka bidabadiisiina waa ku yimaadeen dabiicaddii dhulkana caruurtu way yeeshee wey macnaha marka eh, dabeicadda iyada amar haddaad ogaato waxaa la doonayaa marka inaad saa ugu talagasho ood mid walba dabeecadiisa ula dhaqanto oo aad ogaato bini aadamku kala duwanaantaa inay leeyihiin ayib haddaad uun adiga hal mid uun qiyaas ka qaadato oo waad khaldami waadna kadsoomi laa taxsab ha u malaynin annaasa dadka abcan dabeecad waaxidan oo mid ah falahum waxaa u sugnaaday kharaa'isu dabeecooyin dabeecooyinkaasoo lasta aadan ahayn tuxsiihinna mid koobi kuwa aad koobi karto alwaanu bay qaraa'isu bay beddelka tahay qaraa'isu baa u sugnaaday alwaanu midabo yacni waa dabeecooyin kala duduwan oon isku midab ahayn ayib nabigeenna sal alla alay wasalam ayaa saxaabadiisii raggii ugu dhadhowaa ayaa dabeecad ahaan kala duwanaa abubakar iyo cumar isku dabeecad ma ahayn cumaan la dabeecad ma ahayn cali la dabeecad ma ahayn laakiin dabaa'icdii ay lahaayeenee asliga ilaahay ku abuuray dabeecadda waxaa hagaajiyo wax ka bedela waa muxuu ahaay waa diinta iyo dadka ruux mabdu qaatiyo tarbiyada nafta iyo baa wax ka bedela cumar wuxuu ahaan jiray nin xanaaq dhow oo adag oo weliba wixiis agtiisa wax khaldan iyo wax laalaaba agtiisa aan lagu arki karin dabacdu saase haddana maca daalika isagoo xumaan la sameeyey oo uu xanaaqay oo gacantu inay inuu gacan qaadan rabo haddii nas qur-aana ama aayad loo sheego ama xadiis loo sheego waa istaagi jiray halkaasuu ku shuuqi jiray isaga dhanba marka dabeecadii adkayd waxaa shuuqinaya oo tirtiraya oo tahdiibinaya oo hagaajinaya waa waa waa nusuusta abaacicdu waa kala duwan tahay oo bini aadamkana abiicadiisa asalka in laga baabi'iyo ma sahlana laakiin waxaa hagaajinaya oo tahdiibinaya oo tirfac tiraya oo wax ka bedelaya oo yani nusuustaas iyo yani nafta yani tahdiibinteeda tiibuu marka sii caddaynaya wuxuu ku leeyahay wuxuu yidhi maa kullu maain ka sadaa'in liwaaridihi nacam walaa kullu nabtin fa huwa sacdaanu maa kullu maain biyo dhammaantood ma ahaanin ka sadaa'in sida isha sadaa la yidhaahdo kale ma aha il biyood magaceed waay liwaaridihi ka ku soo arooray uma aha nacam haa eh walaa kullu nabtin shay kastoo soo baxoo nabaadana fahuwa musa fa huwa sacdaanu sacdaan ma ah nabtiga sacdaan la yidhaahdo wax kastoo dhulka ka soo baxo nabaatadana sacdaan ma wada aha biyo kasta oo lagu aroorana ruuxa ku arooray ishii la dhihi jiray sadaa oo kale uma aha asadaa waxaa la yidhaahdaa waa ismu caynin il laga cabo magaceeda waayo oo miaal bay carabtu ku samayn jirta waxaa la yidhaahdaa ilihii biyaha laga cabi jiray kuwa ugu macaan bay ka mid tahay il aad u biyo macaan bay ahayd marka miaal bay kusoo qaadan jireenoo markay shayga yani wanaagiisa iyo macaankiisa iyo qiimihiisa ka hadlayan waxay dhihi jireen un walaa ka sadaa ah, biyo wey laakiin biyihii sadaa oo kale maaha ishii sadaa ahayd gaari kara waa ayb marka waxay miaal ugu soo qaataan laba shay oo la kala fadilayo ah, laba shay oo la kala fadilayo yani waxa weeyaan waa fiican yahay laakiin hadde ilheble ma gaari karo shay hebel ma gaari karo kale man ka sadaa sacdaankana waxaa la yidhaahdaa waa eh, waa waa dog ama waa nabti ka soo baxa eh, meel baadiyaha inta badan ka baxa geela daaqa oo nabataadka geelu daaqa kuwa ugu fiican buu ka mid yahay markuu daaqo wuu caano badiyaa caanahana waxaa ku bata dufankaa ku bata ayb isagana miaalaan bay usoo qaataano marcaa walaa ka sacdaan bay yidhaahdaan ah, daaq ya daaqa waa fiican yahay laakiin sacdaan ma gaari karo sacdaanku marka waa daaq ayb laba shay oo la kala fadilay isku mida laakiin la kala fadilaya isagana loo isticmaalaa labadoodaba ayb waa marka xadiidka ku yimid sacdaanku xadiidkii saxiixaynka ku yimid xadiid abi hurayra markuu nebigu ka hadlayay sal lla aley wasalam siraadka jahannamo korkeeda ah marka la gudbayo wa fii jahannama kalaaliibu milu shawki sacdaan waa kii nebigu sal ley wasalam naarta jahannamo korkeeda biro afgodan baa ku xidhan oo dadka maraya qaar ka mida intay qabtaan inay naarta ka hoosayso ku tuuraan loogu talagalay biraha marka afka godanoo kuwa hilibka kawaanlayaasha hilibka suaan somaali kuwaasoo kale ah birahaasi markuu nabigu miiaalinay wuxuu ihi birtaasi waxay la mid tahay geedka sacdaanka la yidhaahdo qodaxdiisoo kale laakiin sacdaanku qodaxdiisu way yar laakiin kuwani waa waaweynyihin marka sacdaanku waa nabtiga bannaanka ka baxa waaye wadaadadeennu waxayna dhihi jireen geed la yidhaahdo iyo ma aqaan inaad geela marka uu bannaanka daaqayo waa nabti gaagaaban oo qodax leh laakiin markuu qoyan yahay geelu aad buu u jecel yahay waana ku dararaa marka dhulka berrinka iyo meelahaasu inta badan ka baxaa marka waxaa la yidhaahdaa kaasoo kale culimmadeennu yidhaahdaan ma isagiiba miyay ku soo suuro dhoweeyeen way dhici kartaa marka sacdaanku kaas ujeeddadu wax weeyaan markaa aynu u laabanee wuxuu leeyahay soo dadka miyuna ina dhihin beydku kii horuu ku xidhan yahay dadka ha u qaadanin dabeecaddoodu inay isku mid tahay soo kuma dhihin wuxuu ku leeyahay marka sida biyaha ay u kala duwan yihiin oo sadaa ishii la dhihi jiray wax gaari kara isu jiro ay uga duwan tahay sacdaanka nabtiga la yidhaahdana uu uga duwan yahay kuwa kale sidaasoo kale bini aadamkuna uu kala duwan yahay waa kala fadli badan yahay mid fiican baa jira mid dhexdhexaadaa jira mid liitaa jira mid kala si wa sidaasoo kale way macnaha maa kullu maa in biyo kasta maysan ahaanin tii hore marka sii xoojinayaa un tii horuu soo xoojinaya maa kullu maa in biyo kasta mayna ahaanin ka sadaa'in sidii ishii sadaa oo kale ahayd ee macaanka badnayd liwaaridihi uma ahaanin cidda ku arooraysa oo cabbaysa nacam haae walaa kullu nabtin nabaad kastana ma ahaanin fa huwa isagu sacdaanu ma ahaanin ah, nabti kastana ma ahaanin sida sacdaan oo kale sacdaan nabataadku ma gaadhi karaan soo maa ah? biyayaashuna si kastay u macaanaadaan isha sadaa biyaheeda ma gaadhi karaan sidaasaa bini aadamkuna u kala duwanaan yaho isu gaadhi karan isku dabeeca u ahayn arrintaa marka ku baraarugu wahay ha ugu talagelin dadka inay malaa'ig yihiin kale waxa weeye adigaa kadeedmaya wa laa takhdishanna bimalin wajha caarifatin falbiru yakhdishuhu malun waliyaanu laa takhdishanna ha dhaawicin oo xagin bimalin meermeerin sababteed wajha caarifatin wanaag aad samaysay wejigiisa ha ku dhaawicin falbiru samafalka iyo wanaagga yakhdishuhu waxaa dhaawaca oo xagta matlun meermeerin iyo waliyaanun way isku macno dhow yihiin meermeerin iyo dibu dhigid saas way macnaha khadshiga waxaa la yidhahdaa laa takhdishanna alkhadshu waxaa la yidhaahdaa waa aljurxu waalqishru baa la shayga marka la xagto oo yani waxa way korka laga xagto haragga laga xagto oo laga dhaawaco ayaa la yidhahdaa khadasha Ah, waa xagashada haraga jidhka qaybtiisa kore ama in dubka kore laga qaado matligana waxaa la yidhaahdaa waa kii xadiidka nebigu ku imaanaya taa iyadoo xadiidka cabdilaahi ibnuxadiidka cabdillahi rasuulku waa kii la sal lla lay slm axmed soo saareen man sa'ala walahu ma yugniihi jaءa yowma alqiyaamati khuduusha aw kuduushan fi wajhihi ruuxii isagoon baahi u qabin oo wax duruufa ku kalifaysa aysan jirin dadka wax weydiisooo baryoo taba maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa isaga oo khuduush fii wajhi wejigiisa ay wada jeexjeexan yahay wejiga haragga laga qaaday yani waxawey ayuu maalinta qiyaamada imaanayaa ayib marka khuduushkaas w waa khadhiga taa waa isaga waxaa la yidhahdaa almalu huwa ataswiif wata'khiir yacni shay wakhtigiisii soo galay inaad dib u dhigto waa meermeerinta waxa la yidhahda ah, keesho berri soo laabo haddana wakaa inaad wakhtiga uun dib u riixdo matli la yidhahda u imaan doonaa xadiidkiisu macnaha hadiis baa iyadana ku soo arooray caarifada waxaa la yidhaahdaa almacruuf waalixsaan waa wanaagga iyo samafalka aad samaynaysaa caarifada la yidhaahdaa ayib liiyaankaa inoo hadhay marka liyaanku min laya baa laga keenay iyadana waxa weeyaan altakhiiru walmumaatala waa dibdhiga iyo meermeerinta iyadana la yidhaahdaa layiga la yidhaahdaa waa kii xadiidku ku imaanayo layu lwaajidi yuxilu cirdahu wacuquubatahu liyaan macnahaas iyadana beydka ujeeddadu kale waxa waaye ixsaanka iyo samafalka aad samaynayso ha ku dhaawicin meermeerin dadkiisu ixsaan uma samaynayso ixsaanka aad samaynayso dadeji wakhti dadka ha kaga qaadin ha meermeerinin soo noqo ha dhihin yaa yacni waxa weeyaan dadeji dadkana nasi ha rafaadinin maxaa yeelay adigoo ixsaan samaynayo wanaag samaynaya haddana wanaaggaagii haddii aad meermeerin geliso meermeerintu dhaawac bay ku tahay dadkii waad dhibtay soo maa waxay dhaawaca keenaya ruuxan waqtiga ka qaaday ee soo noqoda sa ugu haysay aad rafaadisay rafaadintaasi waa dembi marka khayrkiiyo wanaaggaad geysanaysay dhaawac baad u geysatay oo ruuxan waqtiga aad ka qaaday macnaha laba mid wey marka shayga aad meermeerinta gelisay hadduu xaq waajiba yahay sida dayn lagugu leeyahay ood kari karto ood bixin karayso ood awood u leedahay marka waa waajib waqtigeediina gaadhay haddii taa aad meermeerinta geliso waa imi iyo dembi iska cad waa kii xadiidkii nebigu aha sal aley wasalam xadiidka abu hurayra ee buhari i muslim soo saareen bukhaari uu wariyey matlulhaniyi dulmun ruuxa heli kara xaqii wuxuu ku gudo waa haniga kaas waa meermeerinta uu dadka meermeerinayo xuquuqda iyo deynta kuleh uu meermeerinayo nebigu wuxuu yhi sal ley waslam waa ulmi dulmiguna waa dembi weyn soo maah waa dembi weyn ganacsatada iyo shirkadaha iyo dadka hadda adduunyada ku dhex jiraa waxay dabeeco ka dhigteen in ruuxii isagoo wixiisa loo heli karo haddana la yidhaahdo soo noqo igu soo laabo haddana soo noqo war haysaa maad bixisid maya dadka laysma baray kuleeyahy haddaad durbo gacanta ka geliso berri muxuu ahay ku baranahayaanoo <laughs> muxuu ahay jid bayba kaa dhiganhayaanba halaq mareen baad noqoni oo maxaad samayni soo noqodhe ha mar hadduu daalo dib dambuusa kuu soo hawaysan dooni marka waa qaacido khariban waay mia waana gaalada wax laga soo gaadhay waay wax saxsan maa ruuxa muslimka ah xaq laasimay oo wakhtigiisii gaadhay ma meermeerin karo hadaad meermeeriso daalim baad tahay xataa wadaad aad ahaatid daalim baad dulmiga maxaa ka dhalanaya laba arrimood baa ka dhalan iyadana waxaa cadeeyey xadiidka shariid uu warinaya nebiga ka warinay sal lay slm uu yidhi layulwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatahu midka heli kara inuu xaqa gudo meermeerintiisu waxay xalaalaynaysaa sharafkiisa in la dhaawaco wax laga sheego waxaa kalooy xalaalaynaysaa in la ciqaabo cuquubada waxay ku fasiraan in la xidho oo nin xaqii gudi kara oon gudaynin oo dadka meermeerinaya waa in xabsi la dhigo xaqana xoog looga qaado leanna waa daalim waaye waa daalim nidaamka iyo dowladdu waa inay xidho xaqiina laga qaado midda ah cirdigiisana waxa weeye ruuxan uu meermeeriyey inuu wax ka sheego oo uu yidhahdo wuu idulmiyey wakhtigiibuu iga lumiyey kanuu igu sameeyey oo uu warka ka sii daayo isaguna xaq buu u sharaftiisa la dhaawaco labadaba nabigu sal alla alay wuxuu yidhi waa arrin xaq marka xadiidkaasina waxaa warinaya axmed iyo abu daawuud iyo waana xadiid xasan ah macnaheedu waxa weye marka dadka eeha meermeerina xaqu hadduu waajib yahay inaad meermeeriso waa dulmikaasi hadduu xaqu usan waajib ahayn oo uu ixsaan yahay samafal shay sunno a ah sadaqaad baxsanaysaa wakhti baad ugu deeqaysaa yani waxawey wanaag baad ugu deeqaysaa laakiin laasimkugu maaha taa lafteeda ha warwareejinine hana dibdhigine dadeji khayrulbiri caajuluhu waay wanaag waxaa u fiican kii degdega oon wakhti luminin adigana wakhti kaa qaadanin taana waynu soo marnay adiladeedo waynagii hore usoo marnay wanaagga in loo degdego inay qur ina faray saaricuu iyo saabiquu iyo fastabiqu lkhayraat sidaas wey macnaha waxaan ku soo marnay markaan ka hadlaynay beytkii ahaa daci takaasula fi lkhayraati tatlubuha falaysa yascadu bilkhayraati kaslaanu marka dadkana ha meermeerin khayrka ha ka daahine u degdeg saas wey manaa maxaa loogu degdegayaa waxaa loogu degdegayaa lianna adiga laftaadayna dani kuugu jirin inaad khayrkan aada dib u dhigto waxyaalo badan baa kugu imaan kara haddaad waxhaysato faqri baa kugu imaan kara waxaa imaan karaysaba waxaan ahay sida xoolahan aad haysataba inay duqyaan iyo xadgudub iyo kibir iyo balaayo aad sii qaaddo oy ku fogeeyaan waxaa dhici karaysa inuu xanuun kugu yimaado caafimaadkiiba tago waxaa dhici karaysa inaad duqowdo cantatab kugu dhaco waxaa dhici karaysa inayba geeridii soo degdegto oo adigoo wixiiba aan samayninaba ay meeshan lagu qabtabaa suurtagal ah waxaa dhici karaysa in adduunyaduba kugu duldhacdo fitan baa laga imaan karaya kugu imaan karaya baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli lmudlim soo maa yacni acmaasha khayrka uga degdega fitan imaanaya oo sida habeenka mugdigiisoo kale isu daba yaalla oo fursadda kaa luminaya macnaha intayna fursadda kaa luminin khayrka u degdeg way macnaha ayib xadiid kale waa kii ahaa baadiruu bilacmaali sitan isbedelada adduunka ku imaanaya intaysan kugu imaanin khayrka u degdeg طuluuca الshamsi min maqribiha wاdajaala wاdukhaana wاdaabata khaasata axadikum waamr اlcaam yacni waxa weeye isbedelaa imaan karee fursaddu hadday kula taallaaye ha ka daahine dadeji soo maaragti adigana saasaa dani kugu jirtaa ciddan aad ixsaanka ugu samaynaysana saasaa dani ugu jirtaa ajirkaaga aad ixsaankan ka helaysana saasaa dani ugu jirtaa oo ajirka kaamil aad heli laakiin markaad dadka wakhtiga ka lumiso yani waxaa ka go-aya sadaqadaadii wakhtigaa dadka lumisay dhaawac baa gaadhaya wey macnaha ayb laa takhdishanna ha dhaawicin oo ha xagin waaye bimalin bisababi matlin meermeerin sababteed iyo dibdhig sababtiisa ha ku dhaawicin wajha caarifatin ixsaankii aad samaysay wejigiisa ha ku dhaawicin maxaa yeele falbiru wanaaggii iyo samafalkii yakhdishuhu waxaa dhaawaca oo xagta matlun meermeerin iyo waliyaanu dibdhigid ah, inaad dib u dhigtood meermeerisaa dhaawac bay ku tahay marka dadaji waay manaa haisbarin laa tstashir hayra nadbin xaazimin yaqidin qad istawaa fiihi israaru waiclaanu wuxuu kaga hadlaya haddana xikmad kale ama yani yani khuluq kale laa tastashir ha la tashanin nadbin nin caqli badan cid aan ahayn xaazimin oo go-aan loh arrimaha dabdiya ayib suga yaqidin oo baraarugsan kaasoo qad istawa ay sinaadeen fiihi dhexdiisa israarun qarin iyo wa iclaanun muujin nadbiga waxaa la yidhahdaa aldariifu najiib waxaa la yidhaahdaa ruuxa qiimaha badan ee hadana caqliga badan ee dhugta badan baa waxaa la yidhaahdaa nadbiga xaasimkana waxaa la yidhahdaa waa ruuxa arrimaha dabdiya oo oo muxuu ah itqaaniya suga arrimaha suga talada suga ninkaasaa waxa la yidhahdaa xaasim la yidhahdaa yani wax weeyaan qaar ahaan marka loo isticmaalayo fi alra'yi waalamri waa midka dabdiya ee itqaaniya xaasimkaas waay yaqidkana waxaa la yidhaahdaa waa waa ruuxa baraarugsan waaye ee caqliga badanee soo jeeda ee aan muqafalka ahayn yani ruux iska daman baa jira mogta mid iska damanoo damanaantaaba wax badan ku dhaafanayaan baa jira kaa meehe waa inuu yaqid yahay ruuxaad la tashanayso ruux baraarugsan waa inuu yahay oo wax la socdo wacyi leh meeshuu talada dhigayo marka garanayo markuu kula talinayo ayb macnaha uu ka wado waxa waaye markaad tashanayso tala haddaad ka maarmooday inaad cid la tashato oo tala weydiiso cidda aada la tashanayso ha noqdo ciddii istaahishay in lala tashado oo sifaadka leh ruux baraarugsan oo caqli leh oo wacyi leh oo arrimaha iyo muxuu ahaaye talooyinkana sugi kara dabdin karay ruuxa noocaasoo kale aad la tasho cid walba taladaada hau bandhigin cid walbana ra'yi iyo tale ha ka raadinin taladu cid bay leedahay la tashiga in dadka lala tashadaayey oo istishaaro iyo ra'yi la weydiiyo waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan ee shareecadu inoogu yeedhay waa kii nabigeenna lagu yidhi sal lay wasalam washaawirhum fi lamri nebi maxamedow saxaabadaada arintaarimaha kala tasho muminiinta markuu ilaahay sifaynayena tabaaraka wa wuxuu yidhi wاladiina اstajaabuu lirabbihim waaqaamuu الصalaaةa waamruhum shuuraa baynahum wmima razaqnaahum yunfiquun bal u fiirsa meesha la geliyey salaada oogiddeeda iyo sadaqada bixinteedii baa waxaa loo dhexaysiiyey wa amruhum shuuraa baynahum muminiinta arrinkoodu waa tashi iyo wada tashi u dhexeeya waay salaadii waxaa la kala dhexgeliyey iyo sadaqadii oo sakadii ku jirto laba waajib baa la dhekala kala dhexgol waajibaadkii diinta ugu muhiimsanaa baa dhexdooda la dhigay marka waad garan kartaa ahamiyadda ay leedahay tashiga iyo wada tashigu nabigeennu sal ly wasalam wuxuu ahaa mid aad u tashi badan oo saxaabadiisa aad ula tashado isagoo bini aadan ilaahay abuurayba ugu caqli badnaa haddana caqligaa faraha badan waxyiga lagu hagayey oo waxyigu uu muxuu ah oo xagga rabbi laga hagayey baa haddana maca daalika waxaa la leeyahay la tasho saxaabadaada markaasuu nebigu sal aley wasalam aad buu ula tashan jiray dagaalada go-aamada ka soo baxa dagaalkii beder markii maxaabiistii beder la qabsaday taladoodii buu nebigu sal ley wasalam weydiiyey dagaalkii axzaab markii magaalada madiine la dul deganaa xataa wax kale iska dhaafay nebigu sal ley wasalam gurigiisa dhacdadii ka dhacday been abuuradkii xaadiadii ifkiga waad garanaysaan markii arintii ay wareertay oo bil ku dhowaad arintii qasan tahay oo nebigu sal aley wasalam hawshii waxyina uusan soo degin ayuu neb marka saxaabada inuu la tashadu bilaabay warsee yeelaa ah, maxaad ku ogtihiin caaisho maxaan sameeyaa waa arrintii gurigiisa nebigu sal aley slam ka dhacday marka waxa weeye arrintaasi waxa weye wuxuu barayaa nebigu sal aley slam ummaddiisuu tacliiminayaa ayib xadiidkii abu hurayra waa kii ra'aytu axada bacda rasuuli illah akara istishaarat min rasuuli illahi sal aley yani waxa weye nabigu aad buu u tashi talada dadka inuu weydiiyo ayuu nabigu aad ugu badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa keenaya xikmadda ku jirta waxay yidhahdaan culimadu ruuxa bini aadamka ah si kastoo u caqli badan yahay waa naaqis naqsiga marka caqligaaga waxaad ku kabaysaa dadka kale caqligooda waayo aragnimo la ku haysa waxaad ka raadinaysaa dadka kale ayaad ka raadinaysaa taadi intii adigu aad haysay baad marka in kale ku kabanaysaa soo ma halkaa marka inay wax kaa hoos baxaan baa yaraanaya haddaad laakiin keligaa kaaga la ordo si kastood u caqli badantaod u cilmi badantaha waxbaa kaa hoos bixi kara oo haddaad walaalaha la tashataa ay kugu baraarujin lahayen iyagu arki lahaayeen ayaa ka hoos bixi karay ayb saas daraaddeed baa waxay yidhaahdaan culimmadu min xaqi alcaaqili an yudiifa ilaa ra'yihi aara'a alcuqalaa Ah, ruuxa caqliga leh caqligiisa waa inuu ku biiriyo dadka kale caqligooda oo uu isku darsado ayb wayajmac ilaa caqlihi cuquula alxukamaa faalra'yu alfadu rubamaa zalla waalcaqlu alfardu rubamaa dalla caqliga halkan ruuxuu leeyahay wuu simbirxan karaa yacni wax weeyaan ra'yigu wuu simbirxan karaa caqligaaguna marka ha lagu toostoosiyo maxaa u diidi ayb marka kaasho kan marka lala tashanayo kan lala tashanayo waa inuu ammiin yahay oo uu yahay cid lagu kalsoonaan karayo sifaad buu leeyahy waana midka uu beydka kaga hadlay waay nabigeenu sal ly slm waa kii lahaa xadiidka abu hurayra almustashaaru mu'taman xadiidka abu daawuud uu warinaya kan lala tashanayaay waa la aaminay isaguna waa inuu yahay shaksi amiin ahoo ammaano agtiisa la dhigan karayo midda labaad weeyaan waxaa ka dhalanaya ruuxa waa mu'tamano hadduu si daacadnimo ah kuula taliyo taladii iyada ahaydna aad ku jabto daamin ma aha ya haddaad tiraado maala warniyo ganacsigaana geli rabaa ee adigaa ganacsiga yaqaano waayo araga bal ila tali maxaan sameeya oon ku yidhaahdo guri isli intaad ka gadato boos dhis muxuu ahay waxaad ka helaysaa faa'iido oo taladeydii intaad qaadato aad ku jabto ku khasaarto berri miyaad igu soo noqon oo dhihi waraada i khasaariye niyo <laughs> ra'yigaagii baa ku jabee muxua ii gud wixii aadi gelisa ya maya laanna ra'yigu sidiisaba ma aha wax rasmi oo ruuxu og yahay waa inuu daacad yahay laakiin saasay ila tahay qaado adaygula taalla marka inaad qaato haddaad qaadato soo ma aha igu eedi maysid aniga eedna malihi damiinna kama ihi mu'taman waaye marka waa ruux yani waxa wey aaminayo yani yani e, e, sidii mudac kale waay e, ma aha cid daamina maaha marka haddaad tashato tasha tashiga aada badsato waad hanuuni haddaad tashiga badsato cidda aada la tashanayso marka waxay ku sheegaan ibn abidunya kitaabkiisa adab dunya wadiin wuxuu ku sheegay muxuu ahaay taqriiban shan khaslo waa in laga helo ama shan sifo cidda aad talada weydiinayso ka koobaadi waxa weeye caqlun kaamilu maca tajribatin saalifa ruux caqli dhammaystiran caqli badan oo haddana waaye araga waa inuu yahay lianna bikahrati tajaaribi tasixu rawiya ruuxu markii waaye aragnimadiisu badato waxaa badanaya kaadsiyoonidiisa ma degdegayo marka caqli iyo waaye aragnimo wada socdo waa inuu leeyahy talabaad weeyaane waa waa inuu ruux diin lahoo ilaahay ka baqaya yahay oon kullu goynayn maxaa yeele salaax kasta diintaa iyo najaax kasta diintaa tirdhaxad u qodobka saddexaad iyo sifada saddexaad wax weeye an yakuuna naasixan waduuda waa inuu yahay ruux daacad ku ah oo ku jecel haddaad mid khaa'ina aada afka uga gasho oo tidhaahda ila tali soo kullu goyn maayo oo kullu goyna marka waa inu ruuxani daacad ku yahay oo ku jecel yaho naasix kuu yahay waa afraadi waxa weeye an yakuuna saliima alfikri min hamin qaatic wa hammin shaaqil ruuxa markuu kula talinayo waa in mushkilo kaleoo maskaxdiisa ku furan ayna jirin isagoo stress ba haysto oo tiisa la daaladhacaya haddaad ila tidhaahdo qar buu kaa tuuri soo maa qar buu tuuri marka ruuxu markaa waa inay maskaxdiisu degan oo aynan yani mawjado kale ku furayn soo maah maxaan marayna tii afraad soo maah tashanaad waxay leeyihiin anlaa yakuuna lahu fi lmri lmustashaari haradun yutaabicuhu walaa hawan yusaacidu ruuxa kula talinaya asaga laftiisa waxaad kala tanshanayso waa inuusan dan gooniya ka lahayn hadduu dan gooniya ka leeyahay isagaa kaaga hormari mise kula talina hadaad nin muxuu ahay gabar doonaya intaad u sheegto tiraad warriyo gabadh noocaasaa jirto halkaasoo sidanahoo baan guursan rabaa ila tali ya muxuu ku leeyahay isaga wuxuu ruu rabay oo taa lafteedaaba guri kaga jirayba muxuu ku dhihi markaa war way khariban tahay bannaanka ka maran buu ku dhihi soo maa berrina isaga marka isaga laftiisii waa inuusan meeshan hunguri iyo dani kaga jirin waay nin meeshiiba doonaya isaga laftiisu hawsha u socda haddaad ila tali tidhaahdo hada tala mahay kaasi isagaa tashanaya marka sifaadkaasi markii ruuxa laga helo ayaa marka tala loo dhiibtaa war maxaa kula quman bal tali bal ila rogrog baa la dhahaa sidaas wey macnaha ayib markaad tashato oo taladii aad hesho oo ra'yigaagiiyo ra'yigii dadka aad isku darsato markaa oo go'aanku aanku soo baxo maxaa la sameeyaa markaa marka istikhaara la sameeyaa oo qodobka xigaah ya labadii ragcadood iyo inaad ducaysato ilaahay ku waafajiyo sida khayrka qaba haddaad tashina soo marto marka dambena istikhaaro samayso inta badan in lagu waafajiyay u badan tahay labadaasi markayna kaa hoos bixin wey maana ayb laa tastashir hala tashanin buu ku nadbin nin baraarugsan cid aan nadbin bimacnaa kayra nadbin nin wanaagsan oo dariifa xaasimin oo arrimaha dabdiya iyo qidin oo haddana baraarugsan oo ruuxu wacyi leh oo waxaad kala tashanaysa garanaya waa inuu yahay haddii aad ganacsi ka tashanaysana cid ganacsiga yaqaano waa inuu yahay haddii aad kala tashanayso guur iyo dumarna waa inuu wixii garanayo meeshaa iyadaa ah waa inuu fahamsan yahay wacyigeeda haddii laakiin nin kaba dhacsan baa tiradla tali yaqid maaha ruux baraarugsan maaha qad istawa kaasoo isinaadeen fihi dhexdiisa israarun qarinta iyo waiclaanun muujinta maxaa laga wadaa waa inuu yahay ruux wixii aad u sheegtayna kuu hayn kara beydkii hore waa soo hadla haddaad wax ku qarsatay haddaad iclaamisaba waa inay u siman isaga ayb allah mustacaan falitadaabiiri fursaanu idaa rakibuu fiiha abaruu kamaa lilxarbi fursaanu beytkii hor uu raacsan yahay falitadaabiiri yacni maaraynta waxaa u sugnaaday fursaanun kuwo macnaha waxa weeyaan fardoolay ah idaa goortii rakibuu ay fulaan fiihaa dhexdeeda abaruu fiihaa dhexdeeda abaruu ayay muxuu ahayey eh, eh, ay ku reeyaan way reeyaan kamaa sida lilxarbi dagaalkaba uu ugu sugnaaday fursaanu fardooley wuxuu doonayaa inuu ku hahdo tadaabiirta waa waa jamcu tadbiir tadbiirka waxa la yidhahdo xusnu lqiyaam calaa shuquuni shay shayga maarayntiisa si fiican marka loo maareeyaa la yidhaahdaa dabbara shay-a tadbiiran waa maaraynta iyo maamulinta iyo yacni hagaajinta la yidhahda ayb marka maaraynta arimaha iyo maamulidooda rag bay leedahay rag fursaantu waa fursaanta waxaa la yidhaahdaa waa jamcu faris fawarisna waa lagu jamciyaa almaahiru fii rukuubi اlkhayl baa la yidhahda ruuxa aadka u yaqaano fardafuulka ah ayaa fursaan la yidhaahda marka dagaal la jooga laga hadlayana fursaanta waxaa la yidhaahdaa ciidanka qeybta faraska ku dagaalanta oo fardooleydabaa fursaan la yidhaahda marka wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo wuxuu ku leeyahay baab walba wuxuu leeyahay raggiisa iyo fardoolaydiisuu leeyahay dagaal marka la joogo rag buu leeyahay fardoolay buu leeyahay meeshaa ku fiican oo geesiyaal ah oo dagaalama ah, oo dagaalka u tababaran oo meeshaa wacdara ka muujiya laakiin markay timaaddo maarayn iyo maamulid iyo ra'yi iyo siyaasad iyaduna raggeeday leedahay adiga in isaga ka qasbo waa tii habeen dhoweed aan gaadlayno waa geesi haliyey oo goobaha dagaalada ku fiican ma aha inuu maaraynta ku fiican yahay waa maareeye maamulka yaqaana iyo siyaasadda iyo sida wax loo kala hago ma aha inuu goobaha dagaalka ku fiican yahay inuu fula yahay baa dhici karta ya baashaba qac markay tidhaahdaba uusan muxuu ahay hoorinaynin baa dhici karta marka baab walba wuxuu leeyahy fursaantiisuu leeyahay meeshaa marka hadda lagu yidhi dadkaad la tashanayso tashigii buu weli daba socdaa dadka aad la tashanayso iyo tashiga iyo maarayntu fursaan buule leeyahy fardooley taqaanaa jirta soo sida goobta dagaalkaba fardooley dagaalka yaqaana uuu leeyahay fardaha ku dagaalama adiga marka waxa weye fardooleydii dagaalka ku taqaana ee saraakiisha ahaydee halkaa ka dagaalami jirtay talada ha soo gelin haddayna tala aqoonin way kharibayaan falitadaabiiri maamulada iyo amaaraynta waxaa u sugnaaday furdaanu fursaanun fardooley kuwa si fiican u yaqaanaa jiro xariifyo ku ah idaa goortii rakibuu ay fuulaanna fiiha dhexdeeda baru abaru haalib ku noqda ku reeya abara baa la yidhahdaa abaru bimacnaa halabuu wafaazuu waay ku reeyo oo qayrkood kaga adkaada ayay leeyihiin macnaha ayb kamaa sida lilxarbi dagaalkaba uu ugu sugnaaday fursaanu kuwo fardooley ahoo halkaa ku fiican basay u jiraan ayb waa mawaahib ilaahay bixiyo waay soo mawaahib ilaahay bixiyo waay nebi moxamed sal alla alay saxaabadiisii iyagoo hal macallin wada lahaa hal waxyiina wada qaadanayey oo hal darsi wada qaadanayay ayaa haddana ilaahay tabaaraka watacaala mid walba mawaahib uusan ka kala lahayn buu ilaahay siiyey soomaa yacni sifo bay ku kalayay ku kala duwanaayeen mid xishood baa lagu sheegay mid dhiiranaan baa lagu sheegay mid naxariis badni baa lagu sheegay arxamu ummatii biummatii abubakrin ya wa ashaduhum fii diin illaahi cumar wa asdaquhum lahjatan muxuu ahay abudar miya wahaakada aclamu bilxalaali walxaraami mucaad afraduhum zayd waa kala duwanaaye raggu mid walba meydaankii ilaahay ugu talagalay buu ka midho dhaliyey rag baa dagaalada iyo futuuxaadka iyo gaaladaasi in muu lagu mashquulo dhul muslimiinta lasoo mxuu ahay gaalada mxuu ahay dhulkooda lasoo qabto shaqadiisubay tahay oo haddaadan arkaynba cilmi badanoo laga qaatayba hadda khaalid oo kale khaalid wax hadiisoo laga waray miyaad aragta khaalid bin waliid haddaad abwaabta axaadiista iyo cilmiga iyo dhex marto cilmi badaanoo khaalid laga waraya arki maysaan rag ka yar yaryaraa isaga ayaa culuumta shareecada in badanoo ka mid a ah yaa laga qaatay sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye khaalid meelkanuu ku mashquulsanaa ma aha inuu ka cilmi yaraa laakiin meelkanuu ku mashquulsanaa bal ummaddan waxaa ugu cilmi badnaa cala aliطlaaq bacda nebiy sal lla alay slam abubakar baa ugu cilmi badnaa haddana cilmiga abubakar laga soo wariyey iyo cilmiga shiqaaru saxaaba laga wariyey cabdulaahi bni cumar iyo cabdullahi bni cabaas shiqaaru saxaaba cilmiga laga wariyey baa ka badan cilmigii abubakar awe leanna wuxuu ku mashquulsanaa maamulka dowladda raggana cilmigay ugu tafaruqeen cumar sidoo kale kulligood waxaa ka cilmi badnaa oo cilmigiisu ka badnaa laga wariyey kamuuse cilmi badnayne abu hurayra iyo cabdullaahi bni cumar soomaalit marka ma aha inay ka cilmi badnaayeen laakiin halkanay qoladanna ku mashquuleen qoladanna halkanay ku mashquuleen mawaahib ilaahay bixiyey waaye bulshadaana u wada baahan mid dagaalamoo geesiya mid wax maamulo maamulka ku fiican mid muxuu ahaay midba ilaahay meeshii meel bulshadu u baahan tahay buu ka howlgeliyey kullina takaamul baa dhacayo way istakaamulayaa waa loo wada baahanya marka adigu fahano aadamahan kadaatu mid walba meel baa ilaahay uu ku fiicinaysiiyey haisku qasin adiga walilumuuri mawaaqiitun muqadaratun wakullu amrin lahu xadun wamiisaanu walilumuuri arrimaha waxaa u sugnaaday mawaaqiitu wakhtiyo loo qabtay muqadaratun oo la qadaray wakullu amrin arin kastana lahu waxaa u sugnaaday xadun xad baa u sugnaaday iyo wamiisaanu miisaan arrimaha dhammaantood wakhti bay leeyihiin loo qadaray xiliyo loo qabtay arin walbana xadna waa leeyahay miisaanna tacnahaasi waa iska cadyahay maadaama ay sidaas tahay dad shay walba meeshiisii iyo miisaankiisii iyo halkiisii ugu talagal waay xikmadda ha ka lumin leanna shay walba meeshiisii in la dhigo wakhtigiisiina loo qoonteeyo waa xikmadda allah baa tabaaraka wa tacaala yacni isagoo awooddiisu ayna xal lahayn ilbidhiqsina wax walba ku samayn kara kun fayakuun ayaad arkaysaan haddana kownkan aad arkaysaan inuu ku abuuray fii sittati ayaam soo maah lix beri oo kun buuba ku abuuri karee maxaa lix beri loogu abuuray lianna shay walba wakhtigiisuu leeyahy wa kaana amrullaahi qadaran maqduuraa maqaadiir buu leeyahy shay walba wakhti buu leeyahay miisaan buu leeyahy shay walba wakhtigiisa ugu talaga yaa islaan haddaad tidhaahdo bishii shanaad ku jirta weliyow muxuu ahay ma sugi karee muxuu ahay ilmaan inaan dhalay baan u baana inaan arkee hala iiga soo saaro shan bilood haddii laga soo saaro maa dhacay islaantiina rafaaday adigina ilmo weyday shaygu wakhti buu leeyahay wakhtigiisa u daa wakhtigiisa ku sin haddaad xoog kaga dhaliso adigana waad khasaari wixiina heli maysa shay walba miisaankiisa wakhtigiisa xadkiisa soodintiisa u daa ha dhaafine falaa takun cajila bilmri talubuhu falaysa yuxmadu qabla nudji buxraanu falaa takun ha ahaanin mid degdega ha noqonin bilmri arrinka ku degdega arrinkaasoo tatlubuhu xaalaad arrinkaa raadinayso arrinkaad raadinayso ku degdegin falaysa muusan ahaanin yuxmadu mid la mahadiyo qabla nudji bislaanshaha ka hor buxraanu kusoo boodidda yacni cudurka sida kadadaa u yimaadee ku talagalla-aantaa ma la mahadiyo waay bisaylka ka nudjiga waa igtimaalka iyo bislaanshaha weeye buxraanka kelimadaasi waxay leeyiin waa lafda muwallada asalkeedu yuunaani waaye luqadaha bini aadamku way isdhex galaan soo asalkoodu luqada yuunaankay ka soo jeedaa bayn kelimada buxraanka luqada carabiga asal uma ah muwallad baa la yidhahdaa kelimaha noocaas u marka kelimadaasi waxay u isticmaalaan baa la yidhaahdaa yani cilmiga caafimaadka iyo dhakhaatiirta isticmaala ruuxa markuu xanuunsado oo uu xanuun hayo yaa marmarka qaarkood waxaa si kada ugu soo booda isbedel degdeg ah ayaa ku imaanaya xanuunkiisa isbedelkaa degdega ah baa waxay leeyihiin haduu yimaado asagoo maadadii xanuunku ay ruuxa ku dhammaystirantay oy bislaatay haduu isbedel degdegaa yimaado isbedelkaas wuxuu keenaa degdegaa yacni wuxuu keenaa inuu ruuxii dhidid badanna yeesho dhiiggiisun hoosu dhaco marka waxay leeyihiin haddii isbeddelkaa degdegii uu yimaado iyadoo maadadii xanuunku ay bislaatay markaasi waxa weye rajo waxaa laga qabaa caafimaad buu marka u socdaa ruuxu inuu caafimaado iyadoo maadadii ayna ku dhammaanin oo bisayl uusan gaarin haddii uu degdegaasi iyo isbedelkaa degdegii ku yimaadana waxay calaamad u tahay ruuxaasi inuu halaag iyo xanuunkiio ku siyaado uu markaa u socdaa marka wuxuu ku leeyahay xaaladda buxraankaasi degdegee kadada ah bisayl maadadii xanuunkoon weli bislaanin hadii la arko lama mahadiyo sababtu maxay tahay markaa muxuu u socdaa waan nidhi halaag iyo xanuunkiiyo sii siyaadiyo geeriyu markaa u socdaa marka lama mahadiyo in xaaladdaa degdegii ay ruuxa ku timaado intaysan xanuunkii uusan ku bislaanin xaaladaasi mid la mahadiya ma aha mar haday sidaas tahay adiga ha degdegine arrimaha ka fiirso cagta dhig saas way macnaha ha degdegintaasi degdega iyo ruuxu inuu wax degdegsado waa dabeecada bini dabeecooyinka nafteennu ay leedahay ilaahay inugu abuuray bay ka mid tahay ee qur sheegay khuliqa alinsaanu min ajal insaanka waxaa laga abuuray degdeg sawriikum aayaatii falaa tastacjiluun aayaddii kalena waad sii ahayd wayadcu linsaanu bishari ducaa'ahu bilkhayri wa kaana alinsaanu cajuulaa insaanku wuxuu ahaaday mid degdeg badan yaa sugi maayo wixii ahayd inuu sugo ma sugi karo ah, waxa degdegayuu rabaa isaguna waa degdegaya ayb degdegaasi marka waxa wey waa kale inaga waaniye waa inagu abuuran yahay waa dabeeca inagu abuuran haddana waxaa la doonaya in lala dagaalamo oo sida wanaagsan ruuxu inuu kaadsiyooni iyo hubsasho inuu leeyahay waay oo uusan degdegin waxaa ka mid macnaha ku soo aroortay xadiidka cabdullaahi ibnu sarjis almusani nebigu wuxu uhi sal ly slm assamtu alxasan watu'adatu waliqtisaadu juzun min arbaciina juz-an min annubuwa yacni weeyaan dhaqanka wanaagsan iyo kaadsiyoonida inuu ruuxu kaadsado uusan degdegin iyo inuu dhexdhexaad ku socdo uusan labada daraf midna aadin arrimahaasi waxay ka mid yihiin waa gabal ka mid ah labaatan iyo afar gabal oo nebinimadu u qaybsanto nebinimadaa labaatan iyo afar gabal ah labaatan iyo afartaa gabal gabal ka mida ah waxa weeye kaadsiyoonida iyo xasiloonida iyo degdeg la waa qeyb nebinimada ka mida soo meesha lageymaar marka degdegin waay xadiidka waxaa soo saaray tirmidi waana xadiid xasana waay marka nebiguna sal lla alay wasalam wuu ammaanayoo badan buu ku ammaanay zaaric la yidhahda wuxuu leeyahay saxaabi ahaa magaalada madiinaan nimid buu yidhi annagoo eh, cabduqays reerkii la dhihi jiray wafdigoodiiah annagoo wafdioo soconna ayaa nebiga u nimid markaan magaalada nimid innagoo wafdi ah ayaa waxaan bilownay buu yidhi intaan gaadiidkii aan wadanay aanaan furin oonaan rarkii ka dejinnin ayaanu yaacnay buu yidhi nebigaan ku yaacnay nin walba wuxuu leeya nebiga laga dheerayn nebigaan ku yaacnay buu yidhi markaasaa waxaan bilownay buu yidhi inaan gacanta ka dhulkanno marka aan u tagaynana dharkii aan safarta ku nimidno ma aanaa iska bedelin buuhi nin walba dharkiisi isagoo qaba isagoon geeliiba rarkii ka dejinin buu is sii daayey buu markaasaa nebi ku yacnay haye ninkii odayga u ahaa oo mundiru ashaj la yidhaahda mundiru baa la dhihi jiray ayaa isagu muusan degdegine wuxuu sameeyey halihii iyo gaadiidkii laga soo tegey ayuu intuu fadhiisiiyey ayuu rarkii ka dejiyey kii ay ka soo yaaceen buu isagoo ku mashquulay wixii buu ka dejiyey kadibna meeshii dharkiisu ugu jiray intuu yimid buu dharkii iska bedelay dhar kaluu soo qaatay oo munaasib ku ah nebiga qaabilidiisa kadibna rasuulku u yimi sal aley wasalam intaa nebigu waa arkaa qoladan soo yaacdayna waa arkaa ninkaas iska mashquulsan ee geelii furfurahaya ee dharka iska soo bedela waa arkaa nebiga markuu yimid buu salaamay sal aley wasalam markuu salaamay ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal ly wasalam inna fiika khaslatayni yuxibuhum ullah ashajow laba sifo oo ilaahay jecel yahay baa dhexdaada ah markaasaa waxaa ihi maa humaa maxay yihiin rasuulka ilaahayo nebigu wuxu uhi sal ly waslm alxilmu wananaa ya waa iyo kaadsoonida ya tartiibsiga iyo degdeg la-aanta labadaas ilaahay ku siiye buui markaasaa waxaan dhibuhi yaa rasuul ana atakhalaqu bihimaa am illaahu jabalanii calayhima ma aniga unbaa dhaqan ka dhigtay oo iska raadiyey mise ilaahay baa igu abuuro dabeeca iiga dhigay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slm bal illaahu jabalaka alayhima ilaahay baa kugu abuuro ku siiyey ee waxaad adugu iska doondoontay ma ah markaasaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jabalanii calaa khallatayni yuxibuhumaa ilaahayga laba dabeeco uu jecel yahay igu abuuray ilaahaasaa mahad iska leh soomaart marka raggii soo yaacay ee nebigayaa lagaaga hormar u soo yaacay ninkaa kaadsaday buu nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalam marka <laughs> waxay la mid tahay kale wadaad wadaad baa yaa waxay yidhahdaa soomaalidu nin waxaa jiray xertiisa ka midoo isagu aan xerta sideedoo kale aan degdeginoo iska qunyar socda marka xertii kalaa soo yaacday oo wadaadkii baa la dhudhukaday oo gacantaa laga dhukadayoo hadhow isagii markuu isagoo iska tarsiibsanayo qoyr sacad u yimid ayuu wuxuu yidhi sheekhow ee aniga laygama kaa jecle laakiin isbihinbihiintaanan aqoonin buui bimacnaa waxa yaani waxa kadaata iyo tasanuxan iyo waxaan aniguma aqaano buuhi laakiin jacaylku waa iga dhab marka mar walba iyo tartiibta ayaa ammaanan allahuma camal aakhar hadday tahay isaga inaad u degdegto waaye ayb qiso kaloo cajo badan waxaa keenay alimaamu albukhaari fi aladab almufrad ayuu ku keenay sanadkeeduna waa xasan ila alxasan ibn abilxasan albasri xasan ibn abilxasan albasri taabici buu ahaa wuxuu leeyahay ninbaa dhintay markaasaa wuxuu ka tegay wiil uu leeyahoo dhalay wiil yaroo uu dhalay iyo nin addoon u ahaan jiro weyn ninkii addoonka u ahaan jiray buu la dardaarmo wuxuu ku yidhi niyo wiilkaas yarka ah ka warhay oo kori markuu la dardaarmay ninkii adoonka ahaan jiro wiilka lagala dardaarmay wiilkii wuu barbaariyey wuu koriyey wuu ku dadaalay wuu weynaaday markuu qaangaadhayna wuu u guuriyey xaas buu yeeshay isagoo xaas leh ayuu marka wuxuu yidhi jahiznii atlubu alcilma yaa waxaan rabaa inaan cilmi raadsadee idir oo idiyaariyo wixii aan ku bixi lahaa iyo sahaydaydii iyo wixii ii diyaari waan bixi rabaa cilmi baan raadsanaya waayahay buu yidhi waa qabanqaabiye oo wuxuu rabay u diyaariyey oo uu ambabixiyey ninkiisu u socday nin caalimahoo cilmi le buu u yimid markaasuu su'aal weydiiyey fa sa'alahu wuxuu la joogay markaasu wuxuu ku yidhi ninkii caalimkaabaa ku yidhi idaa aradta an tantaliqa faqul lii ucallimka buu ku yidhi markaad rabto inaad noqoto dadkaagii ku noqoto ii imow buu ku yidhi aan wax ku bare eh hawl muhimaan kuu dhiibaya markaasuu u yimid ninkii sheekha markuu damcay inuu baxo markaasuu yidhi xadara minii alkhuruuju facallimnii wakhtigaan bixi lahaa la gaadhay wixii aad ii ballanqaaday bal ibar saddex kelimuu baray marka wuxuu ku yidhi ittaqi wasbir walaa tastacjil soo saddex maa ilaahay ka baq sabiroo ha degdegin adkaysi yeelo arrimahana ha ku degdegin kaadso wuxuu ninkii isaga ahaa xasan albasri baa marka tacliiqinaya wuxuu leeyahay wa fii haada alkhayru kulluhu wa hada haada alkhayru kulluh khayr oo dhan ba halkaa ku jira buu yidhi qodob ayaa khayr oo dhan ku jira buu yidhi walaa yakaadu yansaahunna inamaa hunna alaa ninkii saddexdii arrimood ma halmaamina sidoodii buu u qabtay wuu soo tegey reerkii uu cilmiga ka raadsaday iyo xaaskiisii reerkiibuu ku soo noqday fa jaaa ahlow fa nasala can raaxilatihi hashii uu watay gaadiidkiibuu xaggaasoo kale kaga soo degay markuu gurigiisii soo galay waa xilli la hurdo habeennimo ah ayuu faidaa huwa naa'imin mutaraakhin can ilmar'a waida mra'atu naa'ima guriga hadduu soo galayba halkaas waxaa jiifanin xaaskiisiina halkaloo kale jiiftaa iskuma ay dhegana islamana jiifaan laakiin way kala jiifaan midna xaaskuna halkay jirtaa ninkuna halkaasuu jiifaa way kala durugsan yihin markuu arkay wuxuu yidhi wallaahi maa uriidu antadiru bi haada tan wax la fiirsan karoo la sugi kara ma ahe waa ilaa tilaabo ka qaado ninka naagtaydii iyo gurigaygii iyo waxaan dhex jiifaa farajaca ilaa raaxilatihi hashii buu noqday seef baa ugu jirta seeftii buu soo qaatay marka falamaa an araada an yaahuda sayfa markuu seeftii la soo bax is yidhi ayaa wuxuu xusuustay ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil ya hal labadii kelime saddexdii kelimee la soo siiyey ilaahay ka baq sabir hana degdegin intii buu xusuustay seeftii wuu ka yimid wuu isaga soo tegey waa soo noqday haddana markuu ninkii islaantii soo dul istaagay bu haddani wallahi wax la fiirsan kara ma aha waa noqday sefti raadsu yidhi haddana sefti u tegey markuu ratigii iyo seeftii u tegey oo seeftii qaada uu is yidhi ayuu haddana wuxuu xusuustay ittaqi illaaha wasbir walaa tastacjil ajab waa ka soo noqday haddana haddana ninkiibuu dul yimid xaaladiibuu haddana u adkaysan waay wuxuuhi wallahi tan haddana lama fiirsan karo war adugu saddex goor buu marna seeftii u aday marna uu ninkii soo dul istaagay markii u dambaysay soo dul istaagay ayuu ninkii hurdada ka kacay hadduu hurdada ka kacayba waa ninkii koriyey ee mawlihiisa ahaa ee aabihii kala dardaarmay waa laysku booday shafkaa laysa saaray qoortaa laysdhaafsaday waa laysa salaamay markaasu wuxuu yidhi maa asabta bacdii waa layswarsan sooma waa la wada fadhiista haddee wargadaashay maxaad asiibtay oo adigii naga tegay maxaad keentay maxaad wadaa cilmi ya maxaad la soo kulantay markaasaa wuxuu yidhi asabtu wallaahi bacdaka khayran kaiiran buu ilaahay baan ku dhaartay gadaasha khayr badan baan soo helay oo maxaad soo heshay asabtu wallaahi bacdaka annii mashiitu leylata bayna asayfi wa bayna ra'sika alaaa miraarin buu waxaa soo helay waxa weye caawa wuxuu idhi saddex goor baan madaxaaga iyo seefta u dhexeeyey buuhi oo marna seefta aadahayey marna aan ku soo dul istaagahayey buuhi ayb faxajazanii maa asabtu min alcilmi can qatlika buuhi inaan ku dilo caawa oo seefta madaxa kaaga gooyo waxa iga reeboo iga hor istaagay wuxuu ahaa wixii aan soo bartay oo maxaad soo baratay oo ninkaa kaa celiyo kaa badbaadiyey ittaqi illaaha wasbir walaa tastajil hadduusan kelimadaa ilaahay ku anfici lahayn maxaa dhici lahaa ninkii koriyey buu seefta kaga goyn lahaa madaxa kaga jari lahaa hadduu madaxa kaga jarona maxaa dhici lahaa nin dhiig islaam galay buu noqon lahaa oo ahlu naara talabaadu abaallaabuu noqon lahaayo ninkii yani gacanta ku lahaa buu bilaash ku dilay soo maha marka waxaasoo dhan muxuu kaga badbaaday wuxuu kaga badbaaday walaa tastacjil ha degdegin ya hubsiimo maxay dhahan soomaalidu ya hubsiimo halbaa la siistaa khaasatan meelaha xarijka ah oo aan sahlanayn ha ku degdegin aada u fiirso oo ka warwareeg oo rog rog oo muxuu ahaayey ha degdegin haddaad degdegto oo shaydaan kaa shaqaysto markaasi waxa weeye waxaa kuu dambaynaysa markaa nadaamo iyo qoomamo iyo wax aadan berri daawadiisa heli karayn intaa weeye macnaha wey macnuhu marka ina barayo falaa takun ha ahaanin caajilan mid degdega bilamri arinka tatlubhu xaalaad arrinkaa raadinayso arrinaad doonayso inaad qabato ha ku degdegin kan kuma jiraan arrimaha dhanka aakhara waan soo marna iyada iyo istabiqu somayna soo marin wixii aad hubto aakhare kuu dhaweynaya u degdeg laakiin arrimaha kale adduunyada iyo meeshaan degdeg u baan ha ah degdegin falaysa muusan ahaan yuxmadu mid la mahadiyo qabla nudji intuusan xanuunku bislaanin ka hor buxraanu isbeddelka degdega ee ruuxa ku imaanaya lama mahadinin oo markaasi uu calaamo u yahay inuu ruuxaasi uu ka sii daray halisna ugu jiro inuu geeriyoodo hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali saxbi waslem